والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الحديثكين dan xadal kuba soo jirnay xadiidkiyo duruqdii iyo adigu riwaayaad kale oo xadiidka mawduuca lamidun buu ahaa kelima soo noqnoqotay oo fajuistu kolayna saddex raawi oo zuhri kaba warinaya kelimada saddexdooduba dee zuhri xadiid keliya weye lagaba wariyey marka marka ugu horeeya ee uu warinayay cuqayl riwaayadiisa fajuistu bay ahayd sax laakiin labada dambe waxa weeyaan fajusistu laba so-ood bay ahayd hamzamayeen aniguna waxaan filaya saddexdaba hamsun baan wada aqriyey walow halkan dee si fiican ay u dabdisan tahay adigu haddana waa sidii igaba dhacday bal waxaan leenahay kuwa horena waa isla macnoon horta wax macnoo isbedelayaa ma jirto ju-isa rajulu haddii la yidhaahna waa ruuxii marka uu dee asiibo uun argagaxiyo cabsi jusa rajul haddii la yidhaahna mid kasta dee majsuus oo kale ismigiisa mafcuul isaguna waa la macno un laakiin waxun baa yar kala duwan labada kelimo oo labada raawiya dambe iyaga laba so-od weeye jusistu ama ka hore ajuisto ah aniguna ma saddexood saasaa iga wada dhacay bal taase tayo mushkilada weyne wixii marka la duubo de haddii in yar carabkaagu maydho wixiina way duuban yihiin un taas ba <clears throat> yaxyihiina ugu dambeeya xadiidka kuba sugnaana kolley marka dambeba yaxya ibn abi kair baa kuba sugan xadiidkiina ugu dambeeyey yaxya ibn abi kair marka horeeyey ayaa sanadkaas un yimi oo yaxya ahaa ama sanad ku dhow yaxyahaasaan ihi yaxya ibnu saciid alansari wey lakin waa isaga un waa yaxya ibn abi kahiirun marka litambihun waayo wixii marka la qobto waa yar duuban yihiin waa dhibaatadeeday leed <clears throat> bab اsrاء برasuل الlahi صلى الlه عليه وsلم ilى السماawaaتi وفrض الصلaوaaتi hada kani bab اsrاء waa dheelmintii birasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulkii ilaahay la guuro geliyey ilى السماawaaتi waa dee isra iyo mعraج israacsan bay ahaayeen haddaba ilaa samooyinka oo horta inta baytulmaqdis la geeyey haddana halkaa uu samooyinka kaba fuulay oo uu gaadhay meelaan cidbo gaadhin makhluuqa kala gaadhin iyo fardi salawaati salaadaha iyadana koryeelkeed iyo laba koryeel me farad lasoo farad yeelay habeenkaasun rasuulka ilaah iyo ummadiisa taas buu baabkeedi yahay kolle axaadiisa way noo socon doontaa oo dee cashar iyo laba kolley axaadiista baabkani kuma dhammaanayaan waanay dee riwaayaadkun baa ise bedelaya ziyaadaad bay yeelan doontaa haddii riwaayada hore aan ku yar joog joogsano kuwa dambe kolley way sahlanaan caawna kolley insha allah intan wadi karo ayaan wadi si bal kolley axaadiisu kol hadday isku duruq tahay xadaثna <clears throat> shayban بن faruka qala xadaثna xamad بن سلمةa qala xadaثna haabit الbunaniy عan anas بn maliki ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaal sanadku waa sanad reer wada basro ah waana afarba waa asaniidii ugu caalisanayd un sanad intaa ka tira yarba kitaabka inoogumaba sugna raggana waa rag aan in badan soo aragnay thaabit lbunanina waa ninkii dadkii ugu laazimta ama de waaba ninkii asxaabtii anas aad bu u cibriyay anasoo boqol buu dhaafay oo dad aad u badan baa laba kulmay eh dadkii la kulmay ama wax ka warinayay ninkii u mulaazamo badnaa hooyo waxaaba la yidhaha fartameeye sanadood baanu ka agtegin ama laazimay xamaad ibnu salamana marka la eego xertii iyo dadkii asxaabtii saabit oo ninka axaadiistiisa ugu itqaan badan oo isagoona hadda sheekada kale kollay heerkaas aan gaadhsiisnayn baa ninka ugu itqaan badan buu yahay oo xataa markii dambe weynaaday axaadiisani ismay bedelin xifdigii uu isagu xifdisnaayo ahbatu nnaasi fi haabitin wuxuu noqonaya xamaad ibnu salama ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala wuxuu yihi utitu waxaa layla yimi oo lay keenay bilburaaqi buraaq baa lay keenay waa daabadii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh habeenkaa laylat alisraa uu fuulay waana magaceedii halkan oo dee taas bay ahayd wasfigeedna waa kan inoo dambeeya haddii ala yidhaha xadiidka inoogu soo socda culamada qaar baa laftigan dee buraaq yidhi waxa loo yidhiba waa ishtiqaaqiisu waa min albarqi oo de waa kan socodkiisa aan arki doono su dee masaafaad aada u dheer laxadaad ugu goynayey bal matalan markaas taasoo waa hilaaciyo lisurcatii baa buraaq loo yidhi waa barhkoodsa yidhaahe kuwa yidhi waa dee saafinimadii midabkiisu saafi ahaa uu dhalaalayay taas baaba buraaq looba yidhi <clears throat> in bal waxyaalo kalena way dhah in aan mushtaq ba ahayn ba kasoo qaadna oo aan idhaahno waa dee daabada magaceedii unim wa huwa buraaqu haddaba daabatun daaba weeye abyadu cad oo dee lafdigii buraaq ahaan baa wasfiga uba laabmay oo imika dee lafdigan daaba haddii sifadiisan bayda ubay ahaan layd in la yidhaaho dee lafdigan la ta'niisiyo ee tanbu uba laabmay oo dawiilun dheer kaasoo fowqa alximaari dameerka korkiisa ahaaday wa duuna albaqli baqashana duunkeeda adoo ujeedadu daabadan buraqa lagu magacaabayay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh habeenkaa loo keenay horta caddaan bay ahayd waa mid kollayna waanay dheerayd oo dee waabatan xagga dameerka way ka yar dheerayd ama way ka yar roonayd baqashana in yar bay ka waabsanayd baqalkana in yar buu kaba waabsanayd waana daabadaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo keenay marka wuxuu yihi yadacu waana dhigayay xaafirahu qoobkiisa cinda muntaha darfihi darfigu waa nadarkii iyo araggiiba weeye waa darfigiisa iyo nadarkiisa ama basarkiisa halku ku intihoodo halkaas baa waxa weeyaan uu qoobkiisa dhigayay macnaa waxa weye waa arrin khaariq ah oo inta ishiisu ay wax ka aragto ayay tallaabadiisuna gaadhaysay weeye inta ishiisu halkaa ishiisu ay kuba dhacday ilaa halkaa ayaa lugtana uu dhigayayba ama qoobkiisa uu dhigayayba taas bay ahayd oo dee saasuu masaafaadka aada u dheer zaman yar oo kooban uu ku gooyayba oo ama uu ku dhaafay imaamkuna halkan raximah llahu tacaala isagoo kitaab kale oo taxriir la yidhaaho sharaxyadii kitaabka ugaba horreeya kaba soo naqlinaya ayaa wuxuu yihi waxa markaa yidhi waa daabo ambiyadii horeba ay fuuli jireen markaasaa sheekh kaleo adigu laba kitaab buu taa kaba soo naqliyey markaas baa imaamku wuxuu yihi waa nawowi ah eh. hadallada ay labadaa sheekh yidhaaheen oo ambiyadu inay dhammaan wadaagsato ay dhammaan ambiyadu fuuli jireeni yaxtaaju ilaa naqlin saxiix waayo dee wax kasta saas un lama dee saasaa la yidhi un laguma aqbali karo laguma qaadan karo naqli saxiix oo la helo oo inay furi jireenna taasay u baahan tahay intaasuu kuba dhaafo ujeedo naqli saxiixa ma hayno bal waxaa naqli noqon kara sheikhu sidaasuu yihi imaam nawowi raximah اllahu tacaala waradiya can xadiid kolley tirmidi iyo kuba sugan ayaa markii daabada wuxuu kuba yimi markii daabadan ama buraaqii lake rasuulki ilaahayna ay ahayd inuu fuulo ayaa u xasili waayey dhaqdhaqaaqay oo markaas ba uu malagii kuba yidhi ama jibriil waxa weeye macnaa kumuu fuulin cid ilaahay agtiisa kaga karaamo badan de waa deer moxamed salawaat wasalaamu aleyh markaas ayuu degay oo markaas bal markaa kolley waxaan kaba qaadan karnaa in dee in ay jirtay oo dee buraaqaas uuba ta ahaaba oo ambiye horena ay fuuleen ba xadiidkaaba laftigiisu oo waxaa la arko aimadaasi waxay soo naqliyeen mustanad iyo waxba laga dhaqaaqi kara ama asal u noqon kara arrin kalena way jirtaayo kollay de waxaan aragnaa ama ra-iislayaasha noqoto ama waxyaalo uguna garaadaysanay uun wax dee buraaq lagu magacaabay oo baalan laho oo weji dumar laho bal matalan waxyaalo taasoo ay yidhaaheen waa buraaqi oo kale kolley aad iyo goor dadku waxyaalo bay waxyaalaha aad asal a aynu maqaleen dadku ku sheekaysa inta badan wuxunba ay de waa lagu yidhi uun wuxun bay kaba maqleeneen bal ibnu sacad baa isagoo waaqidi oo dee halkana xujo ma noqonayo ee ayuu si wuxuu janaaxya lahaa kasoo naqliyey taclabi baa isaguna sana daciifa walow aanay dee dumar ahaan odran had ama dhaban insaanna waa lahaa in marka la eego oo taas oo kale qawaaim waxa weeye dee geel oo kale qawaaimtiisuu lahaaba marka la eego adlaafta ama waa raafafka iyo dabadoo kalena lo dabadii buu lahaa halkana dee waxyaalo bal matalan dee curfi faras ama dhowr farasna waa lahaa lakin de waa aad buu u daciif yahay o <laughs> waana waxa halka ay ka dhaqaaqeen kuwa waxa ku taswiray waa meelahay ka dhaqaaqeen lakin wax aad u daciifa weeyo iyadna aan imaka halkan ictimaad lahayne dee bal daabada cad aad u socodka badan intii xaddeediina buu rasuulka ilaahay fowqa alximaar wa duwa albaql waa intaa intan kaba ognahay xagga kalena xadiidkaa tirmidi waaba yimi oo dee tirmidi kitaabkiisa kuba sugan <clears throat> qaala markaa wuxuu rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu calayh farakibtuhu waan fuulay waa buraaqi xataa ataytu bayt almaqdisi ilaa aan imi oon soo gaadhay bayt lmaqdis axaadiisana riwaayaad dhowraan arki doonaa dee waana iska jiraan kutub kala duwan oo culimo kala duwan wax dee ka sugan iyo waxaan ka sugnaynba loo tiiriyo oo ay kutub lmicraaj kaba magacaabeen micraaju fulan iyo micraaju fulan oo akhbaar aada u badan iyo ay kuba sugan tahay kolley meelaha marka la eego dee nin naaqidi intuu leeya xaafid ah riwaayaadkana kala qaadqaadi oo bal wixii dee khalal iyo uu ku sugan yahe sheegi laakiin inta uu makansan karay dee ururiyey oo kale walow dee kitaabkiisana albidaayana saa uu yeelay laakiin tafsiirkiisa suurat lislaam bilowgeeda safaxaad waxoogaaya ayay riwaayaadkaas iyo tatambuceed iyo waxqaato bal ruuxii dee bal matalan doonayay inuu riwaayaadkii urursan wax sugan iyo waxaan sugnayn uu meel kuba arko kolley ibnu kathiir aada buu muhim u yahay baan leeyahay halkan oo kale lakiin arrin baa jirta dee beriye qaarkoodna maktabadan waa ooli jiray ku taalo kartekaad oo micraaj ibnu cabaas e, kitaab yaroo lagu magacaabay ibnu cabaas micraajkii wax beenana weeye ibnu cabaas waktigaa taaliif iyo maba lahayn oo kutubla maba qorin waxyaalo dee kolley bacd almustashriqiin iyo kuwaasna madbaceeyaba marka la eego akhbaarta dee kolkol gharaaibta ah ama kolkol waaqaca kaba dheeriyo aan sugnayn uu kulansay daraaddeed had iyo goor waxyaalahay urursan jireen be dee micraaj ibnu cabaas lagu magacaabaya beryana waa ooli jirayba waxaan leenahay asal ma laha waa waxaan jirin ibnu cabaasna maha kitaabkii waxaan leeyahay dee riwaayaat badan bal dee kutubtan xadiidka waa kan lakiin waxaan taa u leeyahay ibnu kahiir idinku ishaaraya dee kutub axaadiis oo kala duwan iyo kutubta siirad iyo akhbaar kala duwan oo soo aroortay oo in badanoo kutubta ka midi aanay fi mutanaawili aydina aan ahayn wax imaka gacmeheena kuba sugan aanay ahayn bal kuwan saxiixa iyo sunantiiya marka dhaafno ayuu riwaayaadkooda isagoo dee weliba kalaamkiisiina markaas uu laba socdo iyo taasi eh, bal waxaan leeyahay waa de muhim riwaayaad fara badan waa halkaa wax lagu ogaan karo inagana kolley dhowr riwaaya ama axaadiis waa inoo soo socdan waxaan caawa gaadin iyo kuwa inaan insha allah casharada dambe haddii ala yadhaha ku arki doonaba qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi farakibtu imika mudakar ahaantu lafdigan buraaqba weeye waa fulay buraaqi xataa ataytu bayt اlmaqdisi ilaa an bayt اlmaqdis aan soo gaadhay kolayna laba riwa laba luqo shahiira jirto bayt اlmaqdis iyo bayt اlmuqadas labaduba waa laba riwaayo oo mashhuura ah. almuqadasna waa is mafcuula waa almudahar buu yahay almaqdisna dee waa ama darfi mimi oo makaani ah oo waa makaankii dahaarada loo nisbeeyey ama dahirnaa beytkiisii baa la odhan oo de waa meel ambiyada waa waxa weeyaan halkii maqarkooda ahayd ilaah lagu caabudi jiray asnaam iyo waxyaalahaasna aan lagu caabudinba ama waxa weeyaan master ahaan haddii dee ilallahi marjicukum oo kale almarjic oo de manaa waa dahaarada beytkeedii aan idhaahnaba xataa ataytu bayt lmaqdis ilaan baytulmaqdis soo gaadhoon imi weeye de kollayna waqti yar buu kusoo gaadho waa taas bazaariya ba waxaa iyadna kitaabkiisa kuma sugan oo lasoo naqliyey <coughs> ee ama riwaaye ahaan soo aroortaan leeyahay masafada waa marayey waa duulayay lama odranoo waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu tallaabsanayo laakiin tallaabadiisu ay gaadhaysay halka ishiis inta aragtiisu gaadho taas baa kuba sugan bal markaa waxyaalaha kutubta kusoo arooray barhkood waxaa kaa mid ah markaa uu buur fuulayo oo kale dee buur ay tahay inay ma duulayo waa socdaa waxa weeyaan inay lugihiisu taasna xadiidku de imaka waa xadiid aan leenahay de kutubta xadiidka barhkood buu kusoo aroore lakin aan leenahay de imaka taas maaha xadiid aan leeya waa sugan yihi maahe inay lugihiisu dhaadeeraanayaan ujeedadu si dhabarkiisu mustawihii uu ahaa aanu marna ufoorarsan marna de aanu ama xaggan ugu foorarsan ama aanu sare intuu taagma xagga dambe qaarka dambe aanay foorarsan marka ay dhaadhac noqotona dee jeeyihiisu dheeraanayana ujeedadu mustawaha dhabarkiisu ee rasuulka ilaahay fuushan yahay uu sinaanayo un had iyo goorba dee ilah baana xaqiiqada oge laakiin waa taa karaamada ah ee rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh lagu karaameeye culamada qaar ba waxay dhahan xikmadda halkan dayaraan laguma magacaabin asayr iyo socod baa lagu magacaabayba taasa waxay keenaysa haddii bal haddii bal masaafadiiba de waadna waktigeedna baabay dhacday waa say lahayd masaafadiiba ciddee ilaahay intuu ku karaabeeyo uu masaafadii aad ugu soo koobo masaafo dheerayn wakti yar laguma gaadho in magacii safar jirayo oo axkaamtii safarna kolley uu yeelanayo axkaamtii safar ee gaabito de makaba diyaaradu de oo waktiyo kooban bay masaafo dheer ku gooyaan saacada ayaa dhu dheer laguma tagaa ruuxi waa musaafiru axkaamtii safar waa leeyahay qasrigii iyo iftaarkii iyo ruksadii safar lahaa ruuxi musaafir ma tahay lama odrhanayo iyadoo bal arrintan dee madhacaysa taa xikmahay culimo hore ay barhkood ay halkan yidhaaheen oo kale oo dee aan bal matalan iyadoo baab karaamaba ahayn laakin dee shaygan balkaas ay noqonayso xataa ataytu bayt lmaqdis ilaa an imi bal ibn hishaam iyo ama dee kole siiradii iyo dariiqiisii waxyaalaha ku ararkayno taasna waa dee kutub siira waa inooguba sugan taha ama riwaayaadka qaarkood qaala wuxu uhi farabadtu waan xidhay buraaqi bilxalqati xalqadii baan ku xidhay alatii xalqadaas yarbidu ay xidhayeen oo biha bihi waa mawkaanka ama mawdicaas alambiyaa ambiyadu dawaabtooda iyo waxyaalaha fuushayin ay kuba xidhayeen oo macnaa markii uu baytulmaqdis soo gaadhay buraaqi uu ka dhaadhacay xalqa kale luqadan dee badan ee fasiixie mashhuurkii waa laamta in la reebo alxalqa la idhaah ama ha noqoto xalqadan dee dadka markaa xalqadan dee saa loo soo wareegso waa shay kastoo mustadira xalqa la idhaah oo de waxa weya wax kastoo mustadira xalqa la idhaah xalqadani ay kaba mid tahay haddaba laakiin luqada dee shay fasiixii waa laamta in la reebo xalqa la yidhaaho bal taas weeye haddii taas jamaceeduna xalaq iyo xilaq labadaba waa ku yimaadaa haddii xalaqatu la yidhaahna waa luqa aimada luqadu soo naqliyeen oo kaloo jirta xalaqatan oo laamta la fadxiyo iyada bal markaa xalaqaat iyo dee xalaq labadaas waa laftigeeda iyadna jamaceeda uu noqon marka waxa weeyaan un waa meel adugu ku sugnayd un kolle kedinka agahiisa oo markaa ay ambiyadii hore ay yimaadaanba ay kuba xidhan jireen dawaabtoodan ay fuushan yihiin ay ku xidhi jireen halkii ayaan kuba xidhay bu hi laftiga rabatuhuna dee imika waa inoo socdaayo waaba ti in laftigii tadkiirkii horaan wadanayna laftigii daabada markaan iskaba dayno e lakiin in halkan dambe yarbidu bihidan dee daahirku wuxuu ahaa xalqa waa muanase biha in la yidhaaho ayuu ahaa xalqada muanasatan inay daabadii uma laamayse xalqadii bay uba laamaysaa edeetana waxay dhahan waa macno ahaan baan ugu celinaynaa oo de ama bimacna shay ama bimacna makan oo kale ayaan ugu celinaynaa damiirkii ambiyadu ay kuma xidhay jireen ama lafdiga ficilka yarbidu iyo tarbidu koladu dee jamcu kol haddii aanu ka mudakarkee saalim ka ahayn jamcyadan kala yahay xataa laftigiisa daahir ahaan ta'niiskuna waa badaya sub ilaa kulu jamcin muanaso marka halkan yarbidu iyo tarbidu labada wajba wa iskaba caadiya qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh uma dakaltu lmasjida masaajidkii baan galay masaajidkii fasalaytu fiihi ragcatayni laba ragcadood baan ku tukado masaajidkii baa dee waaba taxiyadii masjidka laba ragcadood baan ku tukaday taas buu idhi kollayna waxaa inooba soo aroortay rasuulkii ilaahay ambiyadii inta loo soo ururiyay ama inooba sugan inuu tukiyey ee tukintiisaasi ma waxay ahayd bacda cawdatihi samooyinka intii kaba soo noqday in qarad baa loo wado ah samooyinka in la fuushiyo dee hadiyada weynaa salaadii iyo dee waxyigaa kale laba kulmiyo hadalkii ilaahay mubaashar ahaan ama bilawasida u kuba maqliyo umuuraha karaamada weyn baa uga socote marka horta hawshaasoo oo dhamaystay loo soo dhameeyey buu dadka ambiyada loo soo urureeyo o uu tukiyey mise intaanu tegin oo kale bal insha allah casharkan waxay ka dambeeyaan taa yar eegi doonaa ambiyada arageed iyo markuu inoo yimaado iyadoo laba imaam oo aimada diinta kamida ah, waa dee xufaadii ummadana kama mid ah waa ibnu kathir iyo ibnu xajar de midkoodna uu yidhah waa bacda cawdatihi midna uu yidhah waa qabla matala curuuji ila الsama bal markaasaan aqooshoodna insha allahu tacala soo noqon doa lakin casharka caawa maha ee bal halkan laba ragcadood baan ku tukaday uma kharajtu waan baxay oo fajaءanii jibriil عalayhi الsalaam jibriil ba wuxuu ila yimi biinaain weel min khamrin khamro ah iyo wa inaain weel min labanin caana ayuu ila yimi faktirtu labada kole riwaaya inoo dambaysa casharka caawa maayo waxaa ka dambeeya waayo riwaayad baa inoo soo socda hadii ala casharku iska yar dheeraan doon mayo casharadu dee waa inala socon doonaanba waxaa halkana ikhtisaar baa kuba sugane markii loola yimi ayaa la dooran siiyey oo la yihi dooro adugu ka doonto qaado weeye ikhtar ayahuma shita waa kii aad doonto waa la dooran siiyey rasuulku markaa muxuu yihi salawaat ullaahi wasalaamu alayh faktartu labana caanihii ayaan doortay faqaala jibriil salى الlahu عalayhi wasalam اkhtarta alfidrata islaamnimadkii ama istiqaamadii ama calaamadii islaamnimo ayaa dooratay buri oo fidrada waxyaalahay kuma fasireen waxaa kamid a alislaam ama alistiqaama macnuhuna waxa wey calaamadii islaamnimo calaamadii istiqaamnimo dee caanuhuna waa shayga dayibka ee xalaasha wax mafsado oo aanay jirinba bal matala bal dee ilmaha yar iyo marka uu dhasho waxa ugu horeeya macaadiisa gaadhaba qaaliban ah taasba weeye dee markaa saaiqah in khamradna waa tan mafsado iyo xumaan kaba ratimaysa xataa waktiga waktigii la xarimayba yaan laba gaadhin be waa shaygaa dee aan caaqibadiisa aanay maamuun ahayn fasaadkeedu xataa intaan laba xarimin ba bal jaahiliyadii dadkii cuqaasha ah ama cuqaladaa ah barhkood iska xarimay baaba jiray fasaadka iyo xumaanta ay kuba arkaynayen ay ku ogaayeen daraaddeed bal markaa haddaba tan baa ilaahay waafajiyey oo markaa calaamadii islaamnimo ama calaamadii toosnaanta ayaa dooratay dee fitra waxaa kaloo la yidhaha alkhilqa oo kale ama abuurka taas fadir الsamaawaati waalardi oo kale ama abuurka bilowgiis oo kale iyo taas waaba la yidhaah haddaba in dooratay calaamadii islaamnimo uma caraja bina wuxuu nala fuulay malagii dee kalley damirka halkana caraja bina nusqooyinka qaarkood ee inoo dambeeya ama riwaayat waabay dhacday alfaadaha inoo dambeeya ee imika kama dhigayno in rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh jibriil cid kale ay wehelinaysay waa maqaam weyn waa maqaam sharafeed iyo maqaam fakri waa maqaam keenaya taxadut binicmat illahi tacaala oo dee xagga naada iyo u munaasibo dee had iyo goor naaduna maha un had iyo goor inay jamac tilmaanto waa tan ruux dee keligii ah oo ta ay kaba cabiran almucadimu nafsa ba uu markaa adeegsan kara ama isticmaali kare uma caraja bina ilى الsama fastaftaxa jibriilu jibriil baa wuxuu dalbay sintiyatad waa tii dalabkaayde in la furo oo macnaa khaazinkii samadaas samooyinkaasna waa kan oo albaaba bay lahaayeen ama ay leeyihiinba de matalan haddaba samadii wuxuu dalbay in laga furo markii uu kadinkii yimi faqiila waxaa la yidhi man anta yaa tahay kumaa tahay baa lagu yidhi qaala wuxuu uhi jibriilu jibriil weeye halkan imaam nawowi baa wuxuu leeyahay waxay inooguba sugan adabtu siday tahay ruuxii marka uu aqal yimaado ama albaabku garaacayo taaba uu ku idan dalbo haddii marka lagu yidhaaho yaa tahay inuu magaciisa sheego onu odhan aniga aniga aan odhane magaciisa uu sheego waayo gees wuxuu yihi nahyi baa kuba yimi kollay nahyigana wuxuu ishaaraya iyadoo jaabir ibnu cabdillahi rasuulka ilahi u yimi uu saasoo kale albaabkii garaacay oo markii uu weydiiyey yihi ana uu rasuulki ilaahay ku celceliyey ana ana kaanahu karihaha xadiidkay kuba sugnayd si wuxuu diiday oo kale nahyigu tilmaamaya kaa weeye ee gees kalena ruuxu markan uu leeyahay waa kuma inuu ruuxii gartuu doonaya wa aniga tacriif ma ahade oo aniga tacriif kuma xasilayo iyo wixii qaradkii la lahaa kuma xasilayo haddaba bal de waana tan <clears throat> markaasaa muxuu yihi qiila waxaa la yidhi khaazinkii baa odhanaya waman macaka yaa macaaga de adugu malaa dareen baa jiray macaaga ah yaa kula socda qaala wuxuu uhi muxamedun ay maci muxamedun waxa macayga oo ila socda muxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh qiila waxaa la yidhi macnaha waxaa odhanaya khaazinkii samada maci dee halkaa dee malagii waqad bucisa ilayhi waqad bucisa ilayhi miyaa la diray oo isaga xaggii halkan waa say doortaan raajax yeelaan barhkoodna aanay macno kaleba ishaarin waxay leeyihin dee mudda kaba dambeysay isrihii waqtigan bicsadii rasuulka muddadaasna waa muddo malaa'igtu oo guud ahaan ay dee kaba war heli karto baciga halkan uu sheegaya waa diritaan xagga sacuud ila asamaa oo samooyinka inuu soo fuulo taas miyaa loo diray oo ujeedadu idankaa iyo bacsigaasi ma jira bal taasba weeyaan oo wuxuu leeyahay asl bictha warisaala ma aha taasi muddada intaa leeg may qarsoonteene macnuhu waxa weeyaan un oo imaka halkan indee wuxuu ujeedaa un miyaa loo soo diray xagga samooyinka fuulitaankooda ama bucitha ilayhi lilisraa wa sacuudi samaawaat walow dee bacdigood taa kalena ay ishaaraan way xagga marka la eego dee alistrana goormu ahayo waktigu dhacay horta waa bacda nubuwa wabatan rasuulka ilaah intii dee lasoo diray dabadeed ee laakiin xagga marka la eego sanadu ahaa iyo bisha uu ahaa iyo maalintii uu bishaa ka intuba iyada khilaaf weyn ba iskama jira barhkood baaba waa dhowr iyo toban bilood un bicsadii dabadeed ayuu ahaa oo wakti hore u ahaa kuwa qaarkood dee waa shan sanadood toban sanadood xataa qabla hijra sanad bisha rabiic اأwl rajab iyo umuuro waa la yihi umuurahan dee shuhroobe toddobiya labaatanka rajab in waxa weeyaan ay tahay habeenkii micraajkii oo kalena waa shuhro un waa aqwaasha mid kamida un bal aqwaasha kalena wuxuu kaga raajaxsan yahay maba jirto waxaa la jasmi karaa asal ahaan sanadii hadday tahay bishii hadday tahay iyo bal matalan yoomkii taasi asal ahaan maba jirto <clears throat> saa daraadeed aqwaasha culimadu way badan tahay lakin waxaan haynaa waa risaaladii dabadeed waana habeenkaa samooyinka rasuulka ilaahay bayt lmaqdista la geeyey salaadiina lagu soo farad kolley in badanna waxay u badantun dee bicsadii horte maya hijiradii horteed inuu ahaa ama saddex sanood ha ka horreysiiyeen ama sanadiiya waxoogaa kaba horreysiiyeen markuu daaf kaba lameyn badan culimada kamid ah qowlkoodu taaya markaasa qad bucia ilayh qaala markaa jibriil wuxu uhi qad bucia ilayh fafutixa lana albaabkii baana laga furay faydhawaaba ana anigi oo biaadama idaad waa tii fujaahiyada ahayd oo xunbaaba igu soo keliyey weeye la kulan aan la kulmay ama aan arkay nebi aadam faraxaba bi waa isoo dhoweeyey oo dee rasuulkii ilaahay ayuu soo dhaweeyey muxuu yihiba dee marxaban bilnabiyi saalixi walibni saalix si ay dambaysa ibni ahaan waa inankiisiiyo waa kusoo tarxiibiyey nebi ahaanna waa kusoo tarxiibiyey tarxiibkuna macnaa waxa weeyaan raxabahu macnaa waa dee waa tarxiibkuno raxabahu yuraxibuhu tarxiiban waa marka uu didhe saadafta makana ruxban iyo waa isagoo soo dhaweyn weeye dee marxaban tan laba isticmaalo oo ay kuma fasiraan de waa meel waasicaa timi ood la soo kulantay faraxaba bi wadacaa lii bkhayrin khayrna waa iigu duceeye uma caraja bina malagi haddana wuxuu nala fuulay ilى الsmاء الثانiyati samadii labaad faاstaftaxa jibriil عalayhi السلام faqiila man anta qala jibriil qiila waman macaka waa alfaadi ba inoo soo noqnoqo markaa laqbadi kuma laamaye qaala mحamadu qiila waqad bucisa ilayh waana halkii hore oo kale un macnahana istifhaam weeye awaqad bucisa ilayh wey macnuhu miyaa dee sacuudkii iyo samooyinka inuu soo furiya sirita miyaa loo soo dirayba qaala qad bucisa ilayhi fafutixa lana faida ana wuxun baaban arkay oo de aan isagii kula kulmay halkaa bibnay khaalati waa habaryarta labadeedii inan waa labadii habar wadaaga ahaa laba hooyo oo dee markaa qaraaba ama walaaliseen daahirka ay kala dhaleen kaas baaba laba kulmoo maxay ah ciise bni maryama wa yaxya bni zakariya oo samadii koowaad nebi aadam buu kulaba kulmay samadii labaadna nebi ciise iyo nebi yaxya ayaa markaas waxa weeyaan oo ibnaha khaalo ahaa ayaa uu kula kulmay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh iyaguna way soo dhaweeyeen halkana wuxuu sheeku inoo soo naqlinay ama sharaxa kuba sugan ibnu sikit imaam la yidhah isagoo kasoo naqlin kitaab lagu leeyaho kale kitaabkana waa madbuuco islaaxulmandiq oo nawowina hore kutubtiida uu diraasa xataa riwaay ahaan maya dee dersi ahaan uu qaatayba ayaa wuxuu kasoo naqlinaya in xagga luqada la yidhah waa luqada carbeedun huma bna camin labadii dee laba walaalo ah ay kala dhaleen waa kuwaan inaguba ilma adeer aan idhaahno ibna camdin luqada waa la yidhaah eh, lakiin lama yidhaaha buu leeyahay iyagu luqada carabeed ibna khalin oo waa in abti oo kale ama ibna khalin lama yidhaha labadii saas oo kaleo dee malaa dee midkoodka kale abtigii dhalay waxaa kaloo la yidhaha buu leeyahay san inoo taala ibna khalatin waa la yidhaah lakiin luqada lama yidhaaha buu leeyahay ibna camatin waa ilmo cido oo kale inagoo taaman idhaahno ibna camatina luqadii lama yidhah bal waa taas weye waa arrin faa'iidoa xagga luqadu inoo soo naqlinaya sheeko wayaحya بn zakariya salawaat ullahi عalayhima faraxaba way tarxiibiyeen rasuulka ilaahi soo dhaweeyeen wadacowa lii bkhayri khayrna way igu duceeyeen uma caraja b eg waa ti aan binaada lahayn eegatan waa ila fuulayo ila الsmاء الثالثة faاstaftaxa jibriil faqiila man anta qala jibriil qiila waman macaka qala mحamad slى الlahu عalayه wasalam qiila waqad bucisa ilayh qala qad bucisa ilayh fafutixa lana faida waaba ana anigoo biyusufa yusuf laba kulmaya عalayhi وعalى nabiyina afضل الصalaaةi وaلsalaam markaas idaadii hore kaba bedeltan bedel ijtimaal ba ha iska noqote idaa waaba wuxuu baaba igu soo kadiyey oon laba kulmay huwa isagu nebi yuusuf qad ucdiya in la siiyey shadrlxusni waa quruxda iyo xusniga qeybka nuskii la siiyey shadri waa nuski oo nebi yuusuf ilaah baa qurux u dhameeyey haddaba wuxuu baaban arkay nebi yuusuf in la siiyey shadr alxusni oo waxa weeyaan waa nisfa alxusni oo waa xusnigaa dadka laba siiyey kale barhkii in isaga la siiyey intii kalena dad kale laba siiyey marka taasi waxay de kolley daahirka xadiiskuna waa inuu dee dhamaanba iyadoon la kala qaadin inuu shadr alxusni isaga la siiyey xadiid tirmid wariyey baa wuxuu ahaa rasuulka ilaahay inu yihi salawaat wasalaamu calayh ilaahay muu soo dirin nebi ilaa xasana alwajhi xasana sawt in wejigiisuu yahay mid qurux badan sawtkiisuna sawt macaan uu yahay o xasana uu yahay wey markaasaa rasuulki ilaahay isagoo isaga sheegaya uu yihi saaxibkiina ama taas ama dee nebigiina wuxuu ahaaba de wa axsanahum wajhan wa axsanahum sawtan kii xagga weji ahaan uguba qurux badnaa xagga sawd ahaanna uguma fiicnaa sawdkiisa ugu macaanaa ayuu ahaa xadiidkaas bal waa soo arooray taas waxay keentay culimada qaarkood sida ibn iyo inay kuma fasiraan waxa weeye in arinku yahay إda huwa qad ucdiya shaطr اxusn اladي ucdiyahu salى الlahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay xusnigii la siiyo dhama kala barhkii in laba siiyey oo de bal de gees kalena waxaan odhan karnaa kolley kutubrasuulna waa dee masale laakiin ay dee usoo dhigtaan kolley khilaaf ahaana uba soo dhigtaan ruuxa hadlaya ama mutakalimku hal yadkulu fi cumuumi kalaamih ma gelaya kalaamkiisa hadal caamu kuba hadlay yuusuf oo kale dad isagaaba uu qurux badnaa kasoo qadino hadalku noqday kan hadlaya isagu dadka miyuu kamid yaho cumuumka kalaamkiisa ma gelaya mise ma gelayo ona masale usuulo kolley taasoo barhkood ay yidhahaan cumuumu kalaamihi ma gelayo bal waxa weeye adigu dee taasuu lahaa miizadaas baa nebi yuusuf lahaa faraxaba wadacaa lii bkhayrin uma caraja bina ilى الsamaء الraabica haddana samadii afraad buu nala fuulay faاstaftaxa jibriilu عalayhi الsalaam qiila man hada qala jibriilu qiila waman macaka qala muxamadu qala waqad bucisa ilayh qala qad bucisa ilayh fafutixa lana faidaa waaba ana anigi oo biidriisa idriis la kulmaya salى اllahu alayhi wasalam nebi idriisba ayuu baaban la kulmay halkaa kula arkay oon kulaba kulmay faraxaba wadacaa lii bkhayrin waa i tarxiibiyey waxaanu igu duceeyey khayr khayr buu igu duceeye ujeedada isaguna marxaban say noo dambaysa bilbni صالح may biاlأkhi صالح wالnabiyi صالح bu hi waayo nebi aadam isaga wuxu uhi marxaban bilbni صالح wالnabiyi صالح riwaayada inoo dambaysa qolooyinka ka nebi ibraahimna sidaasuu yihi lakiin intooda kale waxay lahaayeenba marxaba biاlأk bnabiy biاlأkhi صالح wالnabiyi صالح ba ama bnabiyi صالح wاlأkhi صالح taas bay lahaayeen oo san buu kusoo tarxiibiyey kusoo dhaweeyey waa bal matala dee saa fiican baanay dhammaantood usoo wada dhameey usoo wada dhaweeyey bal kollay riwaayada dambe ayaan eegi doonaa in ah in de kollay nasaabinta oo kutubta ama nasabka bal tafaasiirta iyo waxyaalo badan markay idriis kaba warramayaan magaciisa ay dhahaanba de waa ukhnuuq iyo waxyaalo ay kuba sheegaan ayaa maxay dhahan jaddu abi nuux waa nebi nuux aabihii ayuu awowgii ahaa de waanay tiriyaan oo laba de magacyadaasi magacyadaa loogu dhawaaqaaba ay adag tahay isaga ka afraad ubay kaba dhiga adigu dee waa ka saddexaad marka aabihii awogi ka afraad bu noqon bal taas insha allahu tacaala markaa dambe ayaa dee xadiidkan mawaafaqsan yahay yaa xadiidkani kaba hor imanaya marka dambe riwaayada kala gaadhno ayaan arki doonaa qaala allahu caza wajal ilah baa wuxu uhi warafacnahu makaanan caliya waa sida suuratu maryam inooguba sugan ilahi wuxu uhi meel sare ayaan u kor yeelay dee halkaas oo ka samada afraad jooga waa meel aad iyo aada u sareysa oo bal maalan ilaahay gaadhsiiye taaba weeye kalina kutubu tafsiir iyo waxyaalo dee akhbaaro fara badan oo waxaynu markaa halkan kol haddaad naqli saabita aynaan hayn oo marfuuca akhbaartaasna qaybo dhami ama israailiyada isagaba badan tahay waxaan dee imaka halkan ictimaadsan karna aanay jirine macnaa makaankan ilaahay sheegay sare loo kor yeelayo waxyaalo macnaa de haddaan akhbaarta qaarkood tilmaamo dee kutub tafsiirna waa kuma sugan a ku arki kartaan iska daa dee kutubta taariikhda iyo waxyaalaha qaarkood <clears throat> inay kaba dhigaan de isagoo nool halkaas in la geeyey amase se waxa weeyaan oo halkaa uu gaadhay halkaasna nafta lagaba qaaday oo kale bal ibnu jariir baa wuxuu wariyaa iyadoo sanadku marka la eego sanadka raggaasi rag siqaada ay yihiinba bal ragga qaarkood rag aan dee kitaabkan ku wada hayna ay yihiin iyo mooyaane iبن cabas lakin de ugu dambeyn ba ah iبn cabas inuu kacb axbaar weydiiye tan oo kale marka khabarka wuxuu noqonaya khabar srariyad sanadkuna rag waa iqaad oo kale in bal de isagu camalkiisu aad iyo aad u badnaay oo kale oo markii dambe adigu malag de khabarkan soo erkoobayaayo qaadayo markuu samooyinka afraad ah halkaa marayo oo kale malagii bowdoo soo dhaadhacayo laba kulmay oo u weydiiyey idris iyo markaas isagina uu yidhiba dee qariibsaday oo waxaa la yidhi imika samada afraad qaad isagoo dhulkii joogan oo soo halkan u iman garal amo halkii nafta lagaba qaaday adugu waxaan leenahay waa akhbaar israa'iiliyaat ah taas ama xaggan ma noqonka rasuulka ilaahay miyuu abtirsiintiisa ku jira mise ma bal xadiidkaa dambaan yar eegi doonaa waxaan leenahay waxyaalaha jira ee kutubta inoogu soo arooray oo dhan wax dee matalan inoo sugan oo rasuulka ilaahay inooga sugan asal ahaan maba jirto akhbaarta sida kaasaan sheegayo kacbal axbaar iyo kayrkiiba waa akhbaar dee israa'iiliyaada oo halkan aaninaan ku fasiri karin aayadda qur qur'aanka warafacnaa makana caliya ثuma caraja bina waa nala fulay ilى الsmاء الkhamisati faاstaftaxa jibril qila man hada qala jibril qila wman macaka qala mحamadu qila wqad bucisa ilayhi qala qad bucisa ilayhi fafutixa lana faida waba ana anigii oo la kulmayo arkaya bharuna عalayhi وعalى nabiyina afضل الصلاaةi والسلام faraxaba waa tarxiibiyey isna waa isoo dhaweeyey wadacaa lii bkhayri ثuma caraja bina malagii iyo haddana wuxuu nala fulay ilى الsmاء السادسة فاstفتح جibrيل عليه السلام قيل من hذا قال جibrيل قيل ومن معka قال محمد قيل وqad بعثa إليه قال qad بعثa إليه ففتiحa lana waa naloo furay فإdا waba أنا anigio بموسى markii samadii lxaad loo furay نبi موسى la kulmaya arkaya فرaxba وdacaa lii بخayri waa ii tarxiibiya kolley waxyaalo halkan ka maqmaqan oo dee riwaayaadka kale inoogu iman doonaana way jiraan casharada inoo dambeeya waa i tarxiibiyey isaguna khayrna waa iigu duceeyey markaas taawe ثuma caraja <clears throat> bina ilى الsmاء السaaبcati faاstaftaxa jibril faqila man hada qala jibril qila wman macaka qala mحamad slى الlahu عalيه وasلم qila wqad bucisa ilayh qala qad bucisa ilayh fafutixa lana faida waba ana anigoo bإbrahima slى الlahu عalيه wasalam nebi ibrahim ayun baaban halkaa kulaba kulmay musnadan xaaliyey mid tiiriyey dahraw dhabarkiisa ilى bayt اmacmuuri baytkaa baytulmacmuur dhabarkiisa sidaa ugu tiriyo baytkaasoo dee kacbada dhulka oo kale ah malaaigtu ay ku dawaafto ku cibaadaysato bal markaas ayaa uu ku tiirsanaa taas waana dee kacbadii dhulka isagaaba dhisay kacbada kale ama halkaa baytulmacmuur ba dhabarka sidaa ugu tiirsanaa halkan qaadiciyaad oo kale nawowi baa kasoo naqinaya qaal qaadi dee qaal qaadi idhaahna kitaabkiisa waa qaadiciyaad une yustadl bh عalى jawاز ااsnaad ilى اqiblati وataxwiil ظahri ilayhi oo nebi ibrahim san uu yeelay ba ley waxaaba loo dariishanaya in iskaba banaan tahay haddii qibladii oo kale dhabarka la saaro oo dhabarkii xaggeedii loo duwo saas oo kale qibladna halkii loo jeedsan jiray taasi ina waxa weeyaan dee banaanideeda inaan basi kuma sugnayn marka wuxuu yihi waidaa waaba huwa beytkaas idaadan aan arkayna waa taa fujaa-iyada wuxuu baaban arkay oo dee si mufaaja'a weeye huwa waa beytkan macmuur yadkhuluhu inay gelayaan kula yawmin maalin kastaba sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malak baa maalin kasta gelaya laa yacuuduuna ilayhi waa badni wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa badnideeda ay badna yihiin ee ilaah baaba tirin kara oo koobi kare maalin kasta toddobaatan kun oo malag baa beytka gelayo dib uguma soo noqonayaan maalin kastaba toddobaatan kun oo malagoo cusub ayaa beytka ku cibaadeysanaya uma dahaba biyo wuxuu ila kacay ila ila sidrati lmuntahaa waa geedkaas dee gobka ah ama sidrada iyada halkaa dee lagu dhammaanayaba yani cidi dhaaf ahayn halkaasuu ilaba gaadhay kale riwaayaadka dambe halkan usushisan baa dhacday riwaayaadka dambena iyadoo isu idaafeysayaan arki doonaa sidrat lmuntaha ashaa hore aanay jirin markaa sheekuna wuxuu kasoo noqonaya ibnu cabaas iyo mufasiriintii waxaan sidrat lmuntaha looguma magacaabay cilmiga malaaigta halkaa ku joogsanaya axad aan rasuulka ilaahayn ahayn oo dhaafayna maba jirto taas bu hi cibaaruu raaciyey qolooyinkiina sharaxa muslim haysta waxukiya can cabdillahi bni mascuudi radia allahu canhu anaha sumiyat bidalika likowniha yantahi ilayha ma yuhbadu min fawqiha wama yascadu min taxtiha min amri illahi tacaala waxaa siqatu tabriid buu kusoo naqliyey waxaa lasoo naqliyay ibni mascuud laga soo wariyey buu leeyahy in loogu magacaabo tawaru markaa raajix yeelaya tan cibaarada kaba cabiray waa inay daciif tahay bu markaa cibaarada waahida kor siqada tamriid bal isagaaba sida saaxib almuhadab iyo kula xisaabtama ama fuqahada oo kale nawowi sida sharxiisa muhadab iyo markay dee xadiida markaa sugan ay siqata tamriid kusoo naqliyaan ama mid aan sugnayn siqata jazmi ayuu leeyahy dee taas qaacidadii way khilaafsantahay ama sidii ahayd oo kale ayaa in de waa ishcaar bidacfi in loogu magacaabay taa wixii xagga sare ka imanayaana iyaday ku joogsadaan oo halkaasa dee laga qaadaaba ama de wixii eh, markaa ciddii ka markaa wadiifadooda ahayd ee halkaas dee iyaga looma soo waday ama kaba qibdoonaysa halkaasa kasoo qibdoodaan wixii xagga ka tagaana iyada ayay ku joogsadaan ee eh, laakiin arrinkan uu sheekhu siqada tamriidka kuga soo naqliyey waa arrin gariiba oo ibnu mascuud eh, hadalkiisaas haddii la yidhaha waa inoo iman doonaa casharada ka dambeeyaanu matiga ku arki doonaa ama raqamkan dee mutasalsilkee min awal kitaab ilaa akhirihe xadiisyada taas laguma tirinayo waa raqamka boqol iyo saddexiyo toddobaatan buu inooguma iman doonaa insha allahu tacalana habeenkaas baan arki doonaayo waxaa halkan markaa mudnayd oo dee munaasib ahayd sheekhu inuu jazmiyo siqo go-an kuma soo wariya lakin waxa inoo soo socdo taasiba matiga waana taa dee ay markaa muctamadkaba ah waayo matiga kitaabka axaadiista istara ku jirno ayay inoo iman doontaa biidn illahi tacaala waydaa waaba waraqaha caleenteedu kaadaani lfiyalati waa xagga ballaadhida iyo istidaarada oo kale fiyala waa fiilka ayaa fiyalo lagu jamciyaa bukhaarina waxaa dhacay iyadan riwaayo kaadaani lfuyuul oo iyadna fiilkana waa lagu jamciya waa laba jamco kelimadu ay leedahay ama fiil ay leedahay haddaba maroodiyada ama maroodiyaasha dhegahooda oo kale waa iyo ballaadhi ama iyo istidaarada ayaabad caleentoodu aada moodeysay waidaa samaruha waxaabaad moodeysaa oo aad moodaaba ama waxaaban arkayba de oo markii halkaasi nala gaadhay waydaa waaba wuxun baaba igu soo kadiyo on arkay waraqoha caleenteedu kaadaanilfiyalati maroodiga oo kale ama maroodiyada dhegahooda oo kale inay tahay waydaa waaba wuxun baaban iyadana arkay oo si dee faja-a samaruha medhaheeduna kalqilaali jamcu qulatin weeye waa jalxadaha waa jarada weyn ay leeyihin ilaa laba qarbadiyaba ay qaadi karta kuwa waaweyn weeye waa xagga marka la eego shakliga iyo weynida oo kale ayaaba midhaheed mataaba ahaydba oo waa geedkaas baa dee caleentaasna walaha culimada xadiidka barhkood baa yar dee munaasabo geedkan oo kale iyo muujiyo ama waxay tilmaamto anaa geedkan ama sidrada oo kale waxay leeyihin marka la eego keenan aan naqaano dhil madida ama har madidana waa leeyahy o har fiicanna waa leeyahay midhahan dee macaanna waa kan leh urna waa leeyahayba ama raaixa zakiya siay kaba cabiraan tanna markaa waxay u taalaabo oo kale dee waxay tilmaan uba tahay iimaankii qowl iyo camal iyo niyo kulansanayay oo dee midhihiina iyo waxa weeyaan iyo marka la eego midhahan iyo caleentan iyo raayixadan iyo waxyaalahaas taas waa yar nooc munaasabad oo xakamtaadi gooro culimo kala duwan ay waxyaala muujiyaan bal waa geed saas oo halkaa kuba sugan baa rasuulka ilaahi halkan qaala wuxu uhi falama kashiyaha markuu daboolay min amri llaahi ilaahay amarkii ma kashiya oo markii uu daboolay iyada ilaahay amarkii wixii daboolay ma kashiya imaka halkan ibhaamka halkani waa litafkiim waa wax dee ilaahun og yahay ay markaas ayay tagayarat isbedeshay waa shakligeedi iyo midabkeedi iyo quruxdeedii ayaaba isbedeshay oo fama axadun ma aha min shaksi axad min khalqilaahi khalqiga ilaahay ka midi yastadiicu mid karaya an yancataha inuu sifeeyo tilmaamo min xusniha quruxdeeda daraaddeed kole waxyaala dee kuba suganna way nooguma dambeeyaan in suuratu najmina dikrigeeda waata kuba yimi <clears throat> axad karaya wanaageeda aya inuu tilmaamo sifeeya maba jirin fawxa allahu ilaya ilah baa wuxuu iisoo waxyooday ma waxaa wixii waxyooday oo faawxa ilى cabdihi ma awxa iyaduna waa halkan waa litafkiim fafarada calaya wuxuu igu farad yeelay hamsiina salaata konton salaadood fi kuli yawmi walaylatin habeen iyo maalin kasta isaga un maaha waa isaga iyo umadiisa konton salaadood oo dee intaan shanta tukado lagu tukanayo habeenkiiyo maalintiiba konton salaadood oo la tukado fanazaltu waan daadhacay ilaa muusa oo uu soo dhaafay nebi ibraahim oo muuse samadii lixaad salى الlahu عalيه wasalam faqala wuxu uhi ma farada rabuka calى umatika ummadaada muxuu ku farad yeelay rabbiga qultu waxa uhi hamsiina salaatan konton salaadood buu ku farad yeelay qaala wuxu uhi irjic laaban ilaa rabbika rabbigaa dib ugu laaban waa makaankii iyo dee mawdicii munaajaadkiiba fasalhu weydiiso atakfiifa fudaydin uu fudaydiyo uu kaa fudaydiyo adiyo ummadaba fa ina ummataka ummadaadu laa yudiiquna dalika konton salaadood habeenkii iyo maalintii ma tukan karaan oo ma karayaan fainii anugu qad balowtu waan ikhtibaari jir rabay weeye imtixaanayba de waa wixii u amrayay iyo ka nahiyay iyo taa bani israail oo khabartum acadfu tafsirun khabartum iyo balowtum waa islaba mid bal matalan haddaba iyagii waan jir rabay hubsaday ikhtibaaray reer bani israail oo intaa in ka yar bay kari waayeen qaala wuxu uhi farajactu ilaa rabbi baan dib ugu laabmay faqultu yaa rabbi rabbigayow khafif fudaydi calaa ummati faxada canii khamsan shan buu iga riday farajactu ilىa musa faqultu xada canii khamsa shan buu ilaahay iga daayay qaala ina ummataka laa yudiiquna dalik waa dee naseexo aada u badan buu inoo naseexeeyey ummadda nebi muuse waxa weeyaan ummadaadu taa ma karayso farjic ilىa rabbik fasأlhu takfifa qaala falam azil kamaan suulin arjicu inaan laabmayo bayna rabbi tabaaraka watacala wa bayna musa calayhi الsalaam xataa qaala ilaa uu ilaahay yihi malag jibriilna uma dhexeeyo waxii lasoo gaadhsiiyey maayo waa toos ku u maqlay ya muxamedu muxamedow inahuna waa markii dee ilaa sagaal goor kolba shan la riday ugu dambeyn ee shani hadhay shantii ugu dambeeyey log markaa lagu daayey inahuna iyagu khamsu salawaatin waa shan salaadood kula yawmin walaylatin habeen iyo maalin kastaba likuli salaatin salaad kastana waxaa usugnaaday xagga ajriga iyo hawaabka cashrun oo shantan iyo tobankii kontonkii bay ajrigoodii leeyihin fadalika markaa marka salaad kastaba tobankeed dee laydinkaga abaalmariyay salaadiiba toban salaadood la noqoto u dhiganto khamsuuna salaatan waa konton salaadood oo ajrigiiyo xagga konton salaadood bay yihiin xagga camalkii iyo ficilkiina waa shan salaadood waman hama ruuxa ku hamiya bixasanatin kolleyna axaadiid qudsiyo taasa waatayna hore usoo marrayba habeenkan baaba dee uu rasuulka ilaahay si toos ah iyo waa sida la-aan rabbigii ugaba maqlay waman hama bixasanatin falam yacmalhaa xasanadii uu ku hamiyey aan samayn intuu xasano ku hamiye lakiin haddana samayn waaye uu niyeeyey uun had iyo goor niyada khayrkuna waa khayr kutibat lahu waa loo qorayaa xasanatan xaal ay tahay xasano xasanaa loogu qorayaa hamiga ama niyadaas fain camila hadduu sameeyo kutibat lahu waa loo qorayaa cashran xaal ay tahay toban xasano waman hama bisayiatin sayi-a ruuxa ku hamiya ee falam yacmalha aan samayn lam tuktab lama qorayo shay-an waxba isaga looma qorayo oo hamiga iyo niyada kale daan caziimo iyo goosasho uu goostay san hore usoo maray aanay ahayne khaadir iyo hami una uu kufiyo uu ku hamiyey macsiyo ay tahay waxba looma qoriyo intaanu samayn fain camila hadduu sameeyo kutibat waa la qorayaa sayi'atan xaalay tay waaxiyatan oo looma laablaabayo looma badinayo hal keliya un baa loo qoraya qaala wuxu uhi fanazaltu waan dhaadhacay rasuulkii ilaahay waa markii shantii hadda saas dee arrinkiina waaba kan oo shan loo reebay tobankii kontonkii la ajriya xata intahaytu ilaa muusa salى الlahu عalayه wasalam faakbartu faqaala irjic ilىa rabbika rabbigaa dib ugu laabano fasalu takfiifa fudaydin weydiiso faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilahi ba wuxu uhi faqultu waxaan ku yihi nebi muuse qad rajactu ilىa rabbi rabbigay waan ku laabmay oon ku laabmay xata staxyaytu ilaan xishooday minhu oo intaa in ka dambeeya oon ku laabmayo ama aan weydiisanaya takfiif ma jiro axaadiisna weli way noo socotaa xadaثnي cabdاللahi بن hashim الcabdiy qala xadaثna bahs بن asadi qala xadaثna sulayman بن الmغيrati qala xadaثna haabit عan anas بn maliki qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi utitu waa la yimi oo malaaigtii baa u timid dee saas sidaa jibriil iyo faاnطalaquu bi way ila kaceenoo way kaxeeyeen halkii ay markaa uu hurday ugu yimaadeen bay ka kaxeeyeen kaxeeyeen oo waxay ila tegeen ilaa zamzama waa ceelka zamzam iyo bi'rigii zamzam bay halkii ila kaceen fashurixa waxaa la furay oo dee inta la kala furo la kala dilaaciye can sadri laabtaydii uma qusila waa la maydhay waa laabtii waa qalbigiisii baa la maydhay bimaaءi zamzama biyaha zamzam baa lagu maydhay qalbigaygii uma unziltu waa la idhaadhiciyey taas bun xadiid kole waa xadiid mukhtasaro waa xadiidkii imika anas ibn malik ba xadiidkaa dheer isagaa wariyey qaybta horena waxa weeye waa ma de waana inoo dambeeyaan kollay duruqdiisii waa inoo dambeysaayo xaggan marka la eego qalbigiisi isagaaba axaadiistiisa rasuulka ilaahay dee markaa laabtiisa la dilaaciyey qalbigiisii la furay la maydhay waaba xadiidkiisu insha allahu tacaala waa inoo dambeeya waa kan ka inooguba xiga isagoo bal matalan waana axaadiistiisi unbaab keliya cibaaradan ah uma unziltu san halkan muslim dhacday ususha dhammaanteed iyo nusqooyinkana saasaa ku sugan hadalkiina sidaasuu ku go-ayba markaas dee kollayna xaggan waa la yidhaha dheciyeydan macnaheedii ayaa dee wixii taam yeelayay lababa socon oo tan baa deeta ishkaal iyo macnaheedu inuu qarsoomo keenay oo ay barhkood u arkeenba unsiltu bedelkeeda inay ahayd meeshu taxriif inay tahay turugtu waa layga tegay oo kale laakiin maya culimadu marka la eego riwaayaadkan iyo ay tatabuceen waxa weeyaan ah, barqani oo kale imaam la yidhaayo dee kollay mustakraj leh ayaa xadiidkan isagoo wariyey bay ziyaado sanadkan muslim uu kuba wariyey baaba la socday oo marka waxay noqonaysaa riwaayadeedan riwaayo mukhtasara muslim yaanu ishaareba maanta halkan in ikhtisaar jiro oo matalan xaafidka abubakr albarqani la yidhaaho ama barqani ayaa waxaa isaga xadiidka markii uu warinayay isagoo sanadkan muslim kuba wariyey ayaa maxay ihi uma unzilat calaya dast min dahabi mamluatin mamlu'atn xikmatan wa iimaanan waxaa markaa laiguba soo dejiyey ama lasoo dejiyey dasti dahab ah oo ka buuxo xikmo iyo iimaan kaba buuxo markaa qalbigayga lagu shubay waana sidaadi lafti kale ama riwaayo kaleba inooguba soo socota oo bal markaa unzilat haddii aan eegno riwaayada markaa daraqo markaa barqaani unziltu baa inoo taale unzilat baa iyada laguma dabdinaya oo dabdigeedu uu keenayaaye waxay leeyihin un bal matalan dee ishkaalkana waa si lagaga baxayo riwaayadayna ikhtisaarkii aanu muslimushaarina ikhtisaar baa jira oo waxaan dee bal matalan la keenay loo keenay isaga waxay noqonaysaa unta dasigaas haddii dee bal matalan tan laguma daayana markii hore waa laba keenay waa unzirto manaa waa laydejiyo de meeshaydii baa layguma celiyey naadiin bal barhkood eh, lakiin taa horaan kuma daysana laftigu inuu mukhtasar yahay macnuhuna uu markaa macnaha yahay riwaayada kale sanadkan muslim kuba timi ay noo taam yeeleyso kolley duruqduna way socotaa xadiidka waa xadiidkii hore maan weli riwaayaadkiisii ku jirnaa weli xadiid kale bilaabin xadaثna شhaybان بن فروخ qال xadaثna حماد بن سلمة qال xadaثna ثابت البناني عن أنس بن مالك أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم atاaه waxa uu yimi جibrيل جibrيل baa u yimi صلى الله عليه وسلم والxal wa rasuulku yalcab uu ciyaarayo maع الغilmani caruur maceed kolley waxa fiicneyd mala xadiثka raqم gaaraba in la siiyo aniga raqم gaara ima laha waayo waa waaqaco kale walow sanadkii de kii horeynu soo aragnay uu yahay lakiin haddana waa waaqaco kaloo tan kaba horeysay oo waa xaadiثo kale ah waa xadiid kale ah أna rasuul الlahi salى الlahu عalيه waسلم ataahu jibril baa u yimi عalayه السلام walxal wa yalcabu rasuulku ula ciyaaraya maca alghilmani waa isagoo baadiyadii reer bani sacad jooga xarimatu sacdiya guryahoodii ciyaalkiina la ciyaaraya oo halkii dee duleedkii ama kabalkii ay kuba ciyaarayaan ayaa jibriil yimi faakadahu uu qaaday rasuulki ilaahayo yar fasaracahu uu legday uu jiefiyey fashaqaca qalbiga qalbigiisii ayuu furay uu dilaaciye fastakraja wuxuu la soo buxuu soo saaray alqalba wadnihiisii ama qalbigiibuu soo saaray isagiibuu sii kala furayoo fastakraja minhu wuxuu kala kala soo baxu ka soo saaray calaqatan in xinjira ama dee waxa weeyaan ayuu kaba soo saaray faqaala wuxuu yidhi hada waa qadcadan intan calaqadaas waa waxaan yare bal matalan qalbigiisii uu kasoo dhex saaray xadu shaydaani shaydaanka nasiibkiisii weeye minka xaggaaga ka ahaaday oo waaba tuuray oo macnaha wixii iyo meeshii aqbalaysay waswasada shaydaanka iyo waxyaalaha dadka uu ku waswaasinayo u qurxinayo waa meeshii qaabiliyada ulahayd ayaaba laga nadiifiyey laga dahiray oo isagii dee markaa waxay noqotay qaabiliyo shaydaan ba waswasadii iyo waxyaalaha inaanay qalbigiisiiba aanu lahaynba waa xabdigii shaydaanka minka xagga kama ahaaday ayuu yihi <coughs> taas buu yihi uma kasalahu wuu maydhay fii dastin dasti buu ku maydhay dasti kolley waa lafti cajamiya oo dee malaasan oo waxay yidhahdeen carabida luqada carabeed da iyo oo kale uma wada galaan taas bay idhaahaan dee markaa kelima ay de wada usuul yihiin oonay waxba ziyaadiya waxyaalaha aanay kuma sugnayn waxaanay barhkood yidhaahaanba asalku dasin buu ahaayo dee luqada way kuma timaadaa oo dusuus iyo disaasba way kuma jamciyeen oo laba siin baaba ahayd labadii siinood ee marka idqaabkan culus daraadeed iyo siqalka shadada ayaa mid ahaan loo bedelay bal adigu waxa weeyaan waa weelkan waa tan dashtiba aan idhaahno waa kaasna adigu bal kaas baa laba keenay min dahabin dahab ah dee imaka tanna waa isticmaal malaa maha inaga teeni iyo xukumkeeni maaha dee welina waa wakti hore oo taxriim dahab iyo waxyaalahaasi iman been basin min dahab bima izabzama oo markaas waa waxa uu ku maydhay kasalow fii dastin min dahabin waa qalbigiisii taasuu soo saaray iyo halkaa baadinkiisii ayuu kuba maydhay dasti dahab oo bimaai zabzam biyihii zabzam baa laguba maydhay uma laamahu markaasuu isu geeyey macnaa dama bacdahu ilaa bacdin dib buu utool adigu isuu geeyey uma acaadahu waa qalbigii wuxuu ku celiyey fii makaanihi meeshiisiibuu kuba celiyey wa jaa waxaa yimi alkhilmaanu dee ciyaalkii yaryara ee wada ciyaarayeenna ruuxan jiifiyey dharka cad lahaa way arkayeen waxyaalaha kale dee may ogeyn ee la sameeye laakiin iyadoo la jiifiyey bay arkayeen oo markaasay yascawna iyagoo ordaya yimaadeen ilaa ummi hooyadii yacni wuxuu ujeedaa dirahu waa murdicadiisii irina waa haweeneydan ilmo aanay dhalin haysa ama ayaa dicri lagu magacaabaa ninka qabana dicri waa la yidhaha labadaba iyadoona ada laftigu isbedelin oo waa murdicadii ilmo kaloonay dhalin nuujinaysay dicri waa la yidhaha zawjulmurdicana dicri waa la yidhaha saasaabay dee axaadiis kuba timi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh markii ibraahim nin haweeney umusayf la yidhaha baa murdicadii saayida u nuujinaysay ninkeedna abu sayf nin xadaad uu ahaayo kol baa rasuulka ilahi isagoo dee dadkiisii shidanayo wixii uu buufinayo buufinayo guriga iba imanayo dicri baaba dee uba yimo xadiiska kuba yimo labadaba adigu dicri baa la idhaha waxay yidhaaheen ina muxamada qutila qad qutil muxamed waa la dilay hooyadii ku yidhahde faistaqbaluuhu iyagii baa soo yaacay waa xalimatu sacdiya dadkii markaa rasuulkii ilaahay oo dee soo socda ayay ka hor yimaadeen faistaqbaluuhu way qaabileen way ka hor yimaadeen wlxaal huwa isagu rasuulki ilaahay muntaقacu lawni midabkiisu uu bedelan yahay oo ruux markaas dee midabkiisu uu bedelan yahay bay la kulmeen ruuxa marugo ama fazac marka midabkiisu islama bedelo ayaa ficilka laba isticmaalaa <coughs> waxaanay ahluqa leeyihin sidoo halkan shaarixuna inoo soo naqlinayo majhuulun baan u wada binaynaynaye um tuqica lawnuhu fahuwa mumtaqacun ama se inoo taalo waata inoo taala untuqica fahuwa muntaqacun iyo ubtuqica oo ba ah oo markaa fahuwa mubtaqacun intuba waxa weeya waa saddex luqoo jira ee luqaad intaa ka badnaan barkood way soo naqliyaan tamiimkana ugu faseexsan bay yidhahdaan ama ugu afsaxsan bay yidhaahaane macnaa isagoo imika ism mafcuul baan aqriyaynaa muntaqac muntaqac ism faacil ma aqriyayna way noqon kari lahaydba ee waa si dee luqadu ay kuba timi muntaau lawni haddii mumtaqacu lawni la yidhaho laba miim marka ay noqoto ama mubtaqacu lawni la yidhaaho ba ay halka nuunta ay noqotona intaba waa luqaad jiraan leenahay waliba tamiimta usii fiican bay dhahan qaala anasun anas ba wuxu uhi wakuntu waxaana araa mid arka ahara dalika almikhyad mikhyad waa irbada marka mifcal la yidhaaho dee makhid duntuu noqonayaye irbadaas waa ibradii ama halkii waa meeshii tolmihii weeye aarkiisii baaban arkaya hadda waa yaridiisii fi sadri laabtiisa oo macnaa rasuulka ilaahay e waktigan marka la eego isrihii habeenkaasna san oo kale waa ku yimi laakiin tan diyaarin hawshan weyn ee loo gudagelayaabay ahay diyaarin loo diyaarinayo taa waxaa kuba timi cilmi iyo waxa laga buuxiyey xikmad baa lagaba buuxiyey tanna waa yaridiisii intii uu yaraayo weliba diyaara bani sacdin joogayoo iyadna arrinteedu waxaabay ahayd shaqigan qalbigiisii la dilaaciyey dee waaba kan istikhraaju xadi shaydaani minhu oo macnaa wixii qaabiliyo waswas uma yeelan lahaa ay markaa waswaska shaydaanka aqbali lahaa ee dadka kale ay lahaayeen baa isaga laga dahiray laga nadiifiyey waana dee arinkun waa diyaarintaa nubuwadii loosii diyaarinaya un bal markaa taas ba iyadoo haddaba wuxuu leeyahy laabtiisaa rasuulka ilaahay kuba arkaya o halkan imaam nawowi leeya raximah llahu tacaala xadiidku daliil wuxuu yahay ninku ninka kale laabtiisa inay laabtii cawradii maaha markay nin noqoto inay waxa weeyaan uu eegi karo ay banaan tahay oo taasna iyadna waxa weye dee xundhurta kaba sarreeya ama jilbaa ka hooseeya aragtidii waxa weeye dee aan nadar shahwo ahayn waa wax banaan weeye ono xadiidkana taasaaba inoogaba sugan bu lehay xadaثna harun ibn سacيid بn اayriy qala xadaثna بn wahbi qala aخbaranii sulayman ibn bilaal kolleyna sharaxyadu waxbay yar dhigayaan halkan mala aniga ima sugna sharaxayga iguma sugna si markaan xadiidkii hore dhameeyey sanad aan ah, dee imaka halkan iguma sugnayn inuu kolkol barhkoodna hawaamishkay dhacdaa bal mantiga ay dhacdaayo lakin wax aan sanad ka tegay miyay jirtaa waayo nin abu axmed اljuludi la idhaaho oo riwaayo u mslim ba dhaafay bal matalan taasoo habeenadii madkhalkaan kuba jirnayna aan kasoo yar waranay lakin halkan nooguma sugna meelihii kale caadi bay nooguma imanaya mala nusqooyinka qaarkood wax dhacay way waayo shuraaxda ayaa soo naqliya halkan imaam nawiba waa soo dhiganaya lakin wuxuu leyahy barhkoodna haamishkay dhacday xawaashida siduu kaba cabiray barhna matigaabay dhacday xadaثna harun بن سacيid بن اأyliي qala xadaثna بن wهbi qala aخbaranii سlayman whuwa بن بlal qala xadaثanii شharيk بن cabd للhi بن abi namirin waa nin la arkay imaka inay noogu horeyso waana nin isagu kolley saduuq ah xifdigiisu maaha xifdi adag oo buuran oo xadiidkan baabay kaba muuqata marka la eegana taabiciintii raggii ugu yaryaraa weeyo dee anas yabuu arkay oo aada u cumriyey buu arkay xadiidkana waa kan ka warinaya marka shari kale sharikulqaadi maaha ninkaaso ninkaasi u ka dameeye sharikulqaadi ninkan u ka dameeye atbacu taabiciinta iyo sharikaase xadathani sharik ibn cabdillahi bn abi namirin qaala samictu anas bna malikin anas ibna malik baan maqlay yuxadithunaa xaalu noo warramaya can laylati can laylata usriya birasuuli illaahi sala allahu alay wasalam habeenkii rasuulka ilaahay la dheermiyey isagoo kaba warramaya oo yar jimlada loo idaafay amabaan bineeyeyba markaa l can laylata usriya birasuuli illahi sala allahu alay wasalam min masjid اkacbati maxuu noogu waramay annahu jaa alaaثaةu nafarin saddex ruux baa u yimi qabla an yuuxaa ilayhi intii aan loo soo waxyoon isaga walxaal wa rasuulku naa'imu uu hurdo fi lmasjid اlxaraami masjidkii xurmada lahaa uu hurdo wasaaqa xadiida xadiidkii buu kaxeeyey oo xadiidkii ayuu waday biqisatihi isagoo qisadiisii horeynu soo marneyle naxw xadiidi haabiti lbunaniy wqadama fiihi wax uu kala horreysiiye wqadama waa horreysiiye fiihi fi xadiidi shayan wax waa khara waa dambaysiiyey wazaada waa ziyaadiyey wanaqasa waa nuqsaamiyey manaa waxa weeya horta arrinkan ninkan sharik baa la yidhaha ibnu cabdillahi ibnu abi namir saa sheegayana taabiciintii yaryarayd ayuu kaba mid ahaa taabiciinta yaryara kaba mid ahaa dee kolley xifdigiisna maaha xifdi raggan dee itqaanka leh ee dabdigoodu aada u fiicnaayo xagga xifdigiisu ma sii adkayn taas oo kale xadiidkana waa wariyo anas buu kaba wariyey xadiidkii muslim si fiican buu yeelay waana ishaareeyo inoomuu soo dhigan in yar buu soo dhigtay intii kalena wuxuu tilmaamay inuu dee wuxuu kala horreysiiyena uu jiray zaadiye nuqsaanna uu lahaa bal matlan xadiidkiitu taas buu ahaaba <clears throat> marka kolley xadiidkan bukhaari waa soo dhigtaa xadiidkiisan kitaabka akhirkiisu laakiin waayo salaad intaanu bilaabin ama salaad bilowgeeda waa xadiisada ugu bilaabana xadiidkan ka abudariya buu keenaa marka la joogo dee manaaqib iyo halkaas kalena axaadiistii israha oo baab uuba dhigtay baaba jirta tawxiid iyo markuu gaadhina xadiidkiisan iyabuu keenaaye waa wada keenaaye lakiin bal waxaa jirta un xadiidkan shariik kolley waxyaalo ay culimmadu ku tiriyeen qalado isaga ka dhacay ama awhaan buu leeyahay xaf ibnu xajar iyo dee rag kaleba waa ka hadadeene laakiin dadka ugu tatabuc fiicnaa xaf ibnu xajar buu ahaa meelaha dambe kitaabka ilaa toban qalab in kaba badan iyana culimmadu way sheegaanba muslim markaa isagoo waxyaalaha sheegayo taa dareensan ama og ayuu lafdigiiba aan usoo dhigan tilmaamayna dadka kale san ay kuba warinayeen ama thaabit lbunani si anas ugaba wariyey ziyaadaad iyo nuqsaam waa lahaa in taqdiim iyo taakir uu lahaa waxyaalaha aqlaadii waxaa kaba mida ah cibaarada maa qabla an yuuxaa ilayh o keenaysa intaan rasuulkii ilaahay loobaba soo waxyoon inuu isru hayo isruna de wuxuu ahaa bacd albictha ayuu ahaa waqtiga salaadii lasoo farad yeelay bal markii bicsada bilowgeedii ma ahayn aqwaasha ka ugu horreeya waa taa leene dhowr iyo toban bilood bicsadii dabadeed laakiin aqwaasha kale way kaba dambeeyeenoo cibaaradan uu leeyahay intaan loo soo waxyoon iyada cibaarada wahuwa naaibu fi lmasjid waa markii hore siday uguba yimaadeen bictadu markii dambe m isru markii dambe soo jeed buu ahaa yaq buu ahaa jasadkiisa iyo ruuxiisoo wada jira ayay ahaayeene lakiin waa markii hore siday uguma yimaadeene laakiin cibaaradana qabla an yuuxaa ilayh waxay kaga mid tahay meelaha tobanka ama kaba badan ee culimmadu ay sheegeen mukhaalafaad uu isagu leeyahay iyo awhaam muslimna oga marka ayuu tii uga wada tegay siyaadiya nuqsaan inuu leeyahay taase bale waxaan leenahay cibaaradan waa arrintaa shariik laba yimi riwaayadiisa un kuba sugan waxbana imika ma awilayno kol hadday culimadu waham kuba tirinayaan oo intaan loo soo waxyoon in laga dhiga laba goor isru in ahaa marna markaa hore ay ahayd oo manaam ay ahayd markii dambena soo jeed bacdalbicsiya uguba yimaadeen kolley waxba taas ma dhigayne xadiidkan dee bal awhaamtii dhacday shariik bay tani kaba mid ahayd وxadثnي xرqلة بن yaحyى qال أخbarana بن وهب qال أخbarnي <clears throat> yunus عan ibn shahabi can anas ibni maliki qaala kana abu darin abu dar wuxuu aha yuxadisu mid warama eeg anas ibn malik mar waa kaa xadiidkii hore isagaa inoo warinayay imakana isaga kan warinaya lakin abu dar hafaari oo saxaabi ka weynahaabuu inoogaba warinaya rasuulka ilaahi wuxuu kaba maqlay ama dee arrintiisii mar kale oo casharka ka dambeeya ku sugnaan doonta malik ibn sacsaca saxaabi kaleo la yidhaha buu kaba warin doonaa walow anasinta intaba uu kuma jiro yuxadiثu ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala furija waxaa la furay sakfu beyti malaaigtu kadinkiiyo kamay soo gelin de isagiiba hata la kor yeelayo meel kaleba lama geynayo saqafkii aqalka ayuun baaba la furay wa ana bimakata maka anoog jira aqalkana waxay leeyihin adna mulaabaso dee kolley axaadiista qaar say noo cadaynayso umuhani gurigeeda ayuu rasuulka habeen kaa hordayba bal markaa aqalkii ayaa saqafkeedii la furay saqafkiisii la furay fanazl jibriil jibriil baa kasoo dhaadhacay fafaraja sadrii laabtaydii buu furay laabtiisiina dee aqalkiiba loo furay uma qasalahu min maai samsama wuxuu ku maydhay biyaha zamzam buu kuba maydhay qaala wuxuu ihi uma jaa wuxuu la yimi bidastin dasti min dahabin dastigaasoo mumtali'in buuxa waa in ahaan ugu celiya lakiin lafdigan baaba la tadkiiriya lama taanisiya dastin marka imika waa tadkiir ahaantiisii un mumtali'in buuxa xikmatan xikmo iyo wa iimaanan waaba dee isagii waa xikmo iyo iimaan uma baahnin ta'wiil uma baahnin iyo waxyaalo ee waa xikmo iyo iimaan buu kaba buxo umuurahoo dhami waa umuuro dee matalan aan ahayn wixii caadiga ahaa ee khawaariq ahayd faafraqaha imika waa markaa waa qasdigii oo aan nisaan ugu celinayno markii horena tadkiir ahaan baan ugu celinay faafraqaha waa ku shubay waa wixii kuma jirayba waayo haddaad xikmad keliya u celino dee iimaankii meesha ka baxaya ee waa qasdigiiba ayuu ku shubay waa wixii ku jira xikma iyo iimaanaha fii sadri laabtaydu kaba buuxiyey uma adbaqaw laabtiibuu isu geeyuu isku daboolay uma akhada biyadii gacantayduu qabtayoo facarajabi ila samaa dee waxaana inoo horreysay horta marka hore isra inay jirtay oo uu marka hore baytulmaqdis la geeye dee riwaayaadku way isdhammaynayaan riwaayaadkan imanka icraajkan buu kaba warramay samooyinkii baa la ifuushiyey falama ji'na samaa dunya samada dhow markaanu nime xagga adduunyada ama dhulka usoo dhow ayaa qaala jibriilu calayhi الsalaam likhazini الsamaai dunya wuxuu ku yihi samadaa dhow wuxuu ku yihi khazinkeedii iftax qaala man hada qaala hada jibriilu qaala hal macaka axadu macaaga axad maya macid baa kula socota qaala nacam maci muxamadu salى الlahu عalيه wasalam qaala faursila ilayh halkii waqad bucisa ilaydi waa ti waa isla macnoon oo miyaa lasoo diray oo loo soo diray oo ujeedadu inuu samooyinka sooba fuulo qaala nacam fafataxa qaala wuxu uhi falamaa calowna samaa addunya samadii adduunyada markan kaba kor noqonay ene weli dee tii kalena may gaadhina iyadii dusheedii ay uba baxeen ayaa faidaa waaba rajulu nin waxun baaban arkay nin cayamina xaggiisa midig aswidatun waa ashkhaas aada u badan ayin jamcu sawaadin waaya sawaadna waa shaks de jamciisii sawaad baa suuda sida sanaan ba asnina iyo zamaan azmina iyo loogaba jamciyo makaan amkina iyo waa isla baabke wacan yasaariya siweeta ujeedadu ninka aan arkay dhinaciisaa midig ashkaas aada u fara badan ayaa meeshii kuba sugnaa xaggiisa bidixna ashkaas kale kuba sugnaa qaala rasuulku wuxuu uhi faidaa nadara markuu eego qibalaya mina xagga midig daxika waa qoslaya aad buu ufarxayaa oo iyagiibuu xaaladooda fiicanba ku diirsanaya ku farxaya waidaa nadara qibal shimaali xagga bidix markuu eegana baka u ooya markuu arko dee dhibtooda iyo waxyaalaha qaala wuxuu ihi faqaala rasuulkaa yihi faqaala ninkaas baa wuxuu yihi marxaba binabiyi saalixi walibni saalix waa nebi aadam eh waxaan dee saa darta makaan aruuxba weecana soo dhawoowaya nebigan saalixa iyo idankaygan saalixaho qaala wuxu uhi qultu waxa hi ya jibriil rasuulkaa qaaladan qaala rasuulka ilahi baa yihi qultu waxa uhi ya jibriilu man haada wa iyo ninkani qaala hada aadam salى الlahu عalيه wasalam wa hadihi aswidatu aswidadan can yamiini xaggiisa midig ku sugan wa can shimaali nasamu banihi jamcu nasamatin weeye waa arwaaxdii iyo nafihii awlaadiisa weeye iyo dadkiisa oo dhan ba kaba beermay fahlulyamiini xagga midig kuwa u ehelkaa dhinaca midig kaba sugan ku sugan ahluljanati waa dadkii ahlujanno ahaa walaswidatu aswidada alati aswidadaasoo can shimaali xaggiisa bidix kuba suganna ahlunaari ahlunaarkiiba weeye faida nadara qibala yamiina daxika waa ku farxaya waa waalid oo dee awlaadiisa markuu arko xaalo fiican kusugan waa farxayaayo intuu farxa ayuu qoslaya waida nadara qabla shima qibala shimaali xaggiisa bidix markuu eegana nin waa waalidkii awlaadiisii markuu dee waa ehlu naare ayuu bakaa ooyaya qaala rasuulku wuxu uhi suma caraja bi jibriilu xata ata aلsamaء athaaniyata ilaa u samadii labaad yimi faqaala lkhaazina iftax qaala faqaala qaala rasuulka ilah baa wuxu uhi faqaala lahu khazinuha mila ma qaala khazinu samaa dunya kii hore siduu ku yidhi oo kale fafataxa faqaala anas ibnu malikin ba wuxuu yihi fadakara wuxuu sheegay abu dar xadiidkiisa riwaayadiisan annahu rasuulka ilaahay wajada inuu la kulmay oo uu kaba helay fi samaawaati samooyinka aadama wa idriisa wa ciisa wa muusa wa ibrahima salawaat calayhim ajmaciin ambiyadaas buu ku arkay samooyinkaas walam yuhbit laakiin isagu marka la eego abu dar riwaayadiisan muu sugin kayfa manaaziluhum meelaha ay kala deganaayeen nebi aadam waa kaasoo samada koobaad buu joogay laakiin bal ambiyada kale samooyinkay ku kala sugnaayeen xadiidkii horena si cad bay inooguma sugnayd samooyinkay kala joogeene taas muu sugin غayr lakin anahu dakara wuxuu sheegay anahu qad wajada aadama aadam inuu kaba helay calayhi الsalaam waa abudar baa sheegaya fi الsamaءi dunya waibrahima fi الsamaءi الsadisati ibraahimna samada lixaad tii horena waxaan kuba soo maray samada toddobaad inuu kuba sugnaa bal markaa kolleyna waxa weeya lakin waxaaban odhan karnaa dee isbaatkii waa tan oo ma jiro oo u kala saari la-aaba oo jaanibkaas bay kaba imaanaysaa waayo samadii oo toddobaad ayuu nooguma sugnaa dee inuu bal matalan intuu markii hore halkan kulaba kulmay marka dambana uu halkaa kale kulaba kulmo oo mawdiciisa istiqraarkiisu tasare uu yahayna waa muxtamile lakin dee xaggan meelahay kala deganaayeen waa kan xadiidkaba ay noogu sugan tahay inaanu sugin qala wuxu uhi falama mara jibriilu wa rasuul llahi salى الlahu alay waslam rasuulka ilahi iyo jibriil markay mareen biidriisa salawaat ullahi calayh waana ti aan soo maray samada afraad inay kuba mareen ayuu qaala jibriilu jibriil yihi marxaba bالnabiyi الصaalix wاlakhi الصaalix halkii aan sheegayey oo nebi aadam wuxuu ku yihi marxaba b marxaba bالnabiyi الصaalix wاlbn الصaalix nebi ibraahimna wuxuu yihiba marxaba bالnabiyi الصaalix wاlbn الصaalix ambiyada kalena marxaba binabiyi saalixi walakhi saalix bay lahayd marka waxay halkay yidhaahaan aimadu ama culimada qaarkood qowlkiisan uu isaguna yihi bilakhi saalix say ambiyadaa kale ee rasuulka ilaahay nasabkiisa iyo abtirsintiisu aanay marahayn ay yidhaaheen oo kale waxay tilmaamaysaa inaan dee nimankaa nasaabiinta ay yidhaahaan ay yidhaaheenba nebi nuux awowgii weeye ama aabihii buu awow yahay rasuulka ilahay abtirsin waa ku maraya markaa kaas in aanay ahayn ee ay tahay un dee nebi ambiyadii kale ah rasuulka ilaahay inu nasabkiisa aan kuba sugnayn culimada qaarkoodna ilyas iyo idris bay kala mid dhigaanba isku mid kaba dhigaanba oo bal matalan taas bay tilmaamaysaa bay leeyihin walow halka nawowi uu leeyahay de waaba suurtagal alakhi saalix inuu kaba cabire taladufan iyo ta'adube lakiin waxaan leenahay waa akhbaar un la yihi waxay noo sugan taasna ma aha wey qala wuxuu yihi uma marartu faqala hada idrisu qala uma marartu bmusa عalayه السلام faqala marxaba bالnabiyi صالح wاlakhi صالح qala qultu man hada qala hada musa weli hadda samooyinkiina muu kala sugin halkan ma dabdisna qala uma marartu bciisa sumadu markaa kolley tartiibtii ma keenaysa waa dikri tartiib waa xaggan imika dikriga un weeye oo dikrigun bay ku tartiibsan yihiin lakin way kala horeeyeen sidaan soo maray faqala marxaba bالnabiyi صالح wاlakhi صالح qلت mن hda qال hda عيسى بن مريم qال marرت بإبراهيم عليه السلام فqال مرحبا بالنبي الصالح والبن الصالح qال qلت mن hda qال hda إبراهيم kani waa إبراهيم buu yihi bal weli waan yar wadaya qال بن شهاaب وأخبرني بن حزم بن شهاaب ba wuxuu yihi سندkii horena waa inoogu sugnaayo de waa سندkii hore eg xrmla بن وهب يونس عن بن شهاaب imika intii hore way inoo horeysaa بن شهاaب ba wuxuu yihi marka hore anas buu xadiidka kaba wariyey can abi darce wa akhbarani ibnu xazmin abubakr ibn moxamed ibn camr ibn xazmin waa nin taabiciya weeye ayaa wuxuu ii waramay ana bna cabaas bn cabdillahi bnu cabaas iyo wa abaaxabat alansaariya abaaxabat alansaari saxaabiga la yidhaahaa kaana yaquulaani inay dhahaayeen oo ibnu cabaas waan garanaynaa abaaxabat alansaarina waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaba mida magaciisa marka leega barhkood ay caamir yidhaaheen barhna waxyaalo kale ay kuba sheegeen waxaana yidhaahaanba oo dee waa nin reer bedadkii beder dagaalkii beder xaadiray ah ee bal masalan caamir ama malik ama magacyadiisa ama thaabit eh, lakiin waxay yidhaahaanba uxud baaba lagu dilay haddii taa la yidhaaho abubakr ibnu xazm ma soo gaadhin in de markaa abaxaba ibnu cabaas hadduu soo gaadhay abaxaba ma soo gaadhi markaa dariiqiisa inqidaac baa kuma sugnaanaya walow barhkood abuxaba iyo abuxadna iyo kala saaraanba lakin haddii taa la yidhaaho uxud baa laguma dilay markaa dariiqiisu gaar ahaantiisa inqidaac baa jiraye haddaba labadoodaasi waxay lahaayeen qaala rasuul llahi salى الlahu alay waslam rasuulka ilaahi baa yihi uma caraja bi malagiibaa markuu samooyinkii kalaba baxay ayuu ila fuulay xataa dahabtu ilaan u baxay mustawan waa meel dee sugan oo lagu sugnaado weeye oo dee asmacu fiiha aan kaba maqlayo sariif alaqlaami qalimada waa aqlaamta dee maqaadirta iyo waxyaalaha waxyiga iyo umuuraha iyadana lawxulmaxfuudka malaaigta ay kaba naqlinayaan sanqadhoodii kitaabada sanqadheedii kayfiyada qalimkan iyo de waa umuuro inooba yimi qalamkii iyo lawxii iyo lakin kayfiyadoodiiyo si ay tahay waa shay qayba oo cidi aanay xadidi karahayn aan rumaysanahay aan sanqadhi waa taswiidkooda xalal kitaaba ilaan kaba maqli karo qaala ibnu xazm wa anas ibnu malikin ibnu xazmna waa ta aan soo sheegnay bal waxaa meesha jira qaala rasuul llahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi baa wuxuu yihi fafarad allahu ilahay baa farad yeelay calىa ummati hamsiina salaatan konton salaadood qaala wuxu uhi farajactu bidalika waa kontonkii salaadood noo xambaarsan ayaan la soo noqday xadiidkuna markaa wuxuu inoo faa'iideynayaaba intaan wixii la samayn la isku laazimiyey in la nasakhi karo oo waayo intaani inaga ina soo gaadhin lakiin rasuulka ilaahay dee uu soo gaadhay oo xambaaray ayaa naskigood yimi farajactu bidalika xataa amura waan ilaa kaba maro muuse nebi muuse bimuusa muuse aan kasoo maro faqaala musa calayhi الsalaam maada farada rabuka calى ummatik qaala qultu farada calayhim hamsiina salaata qalalin muuse calayhi salaam faraajic rabbik rabbigaa dib ugu laaban oo weydiiso fudaydin fa ina ummataka ummadaadu laa tudiiqu dalika konton salaadood maalintii habeenkii lagama bixi karayo oo ma karayso qaala faraajactu rabbi fawadaca shadraha xadiidku dee aada buu mukhtasar u yahay muraajaco badanna waa tay xadiidkii hore inooguma sugnayd kala barhkeed buu dejiyeedu maaha mar keliya ee waxa weeyaan de waa bacda maraati min almuraajaca ayaaba nus la dejiyey qala wuxu uhi farajactu ilى musa عalayه السلام faakbartu qala raajic rabaka faina umataka laa tudiiqu dalika qala faraajactu rabbi faqala hiya hamsun eg ilaah baa yihi waa waasida la-aan rasuulka ilaahay waa maqlay rasuul ilaahay dee hadalkiisii waasida la-aan oo walow inta badan waxyigu biwaasidati jibriil uguba imanayey ama malga waasidadiisa uguba imanayey waatan habeenkan dee waa rasuulkii ilaahayna saa nebi muuseba oo waa sida la-aan hadalkii ilaahay u maqlay ilaahay ula hadlay bu ilaahayna ula hadlay rasuulka ilaahay ama xagga aragtida iyo ru'yadu oo wax inoo dambeeyo markaa casharada dambe un kuma iman doono insha allah qaala wuxu uhi hiya hamsun wahiya hamsuuna xagga ajriga waa conton laa yubadel qowl ladaya qowlka aniga agtayda lama bedelayo dee contonkaasay dee arrintii ama shantaas contonka la ajriya ayaa salaadii laydinku waajibay ay tahay qaala farajactu ilىa muuse faqaala rajic rabak oo takfiif weydiiso faqultu qad istaxyaytu min rabbi rabbiga waan kaba xishooday in badan baan noqnoqday ilaahayna iga fudaydiyey qaala wuxuu uhi uma indalaqa bi jibriilu jibriil baa ila tegey xataa na'tiya sidrata almuntaha inaan kaba nimaadno sidrat almuntaha oo si markaa intii dee markii dambe soo noqodkii dambe oo sidrat almuntaha u kaba arkay fagashiyaha waxa daboolay axaadiisa way noo socotaa kolley waxyaalaha an halkan dib ugu soo laabmayna ayaa inoo dandambeeya oo <clears throat> fakashiyaha markaasaa waxaa daboolay sidrat lmuntaha waana ti aan sii sheegayna halkii hore asidrata hadday inoo ahayd halkan ashi ma jirta way isu idaafaysan yihin alwaanu midabo laa adri aanan garanayn mahiya <clears throat> waa kaa rasuulka ilaahay inaba yihi xadiidkii hore kusoo aragnay axadna ma kabaraynba inuu quruxdeeda iyo waxyaalahaas de markaa isbedeshay tilmaami karo oo safeyn karo qaale wuxu uhi uma udkiltu ljanata jannada waa shay makhluuqa waqtigaaba jiray jannadii baa lay geliyey faydawaabu fiiha dhexdeeda inuu kuba sugan yahay janaabid lulu-i waa luul ama lulu qubadaheedu waa qibaab ama qubado lulu-i inay jannada dhexdeeda kuba sugan yihin kolley halkan bukhaari walibana waa meesha uu salaad kuba soo arooriye bilowgeed xabaa'ilu lulu baa dhacdo barhkood ay idhahaan lafdiga riwaayada waaba tan janaabid lulu-i waa qibaabteed waidaa waaba turaabuha ciiddeeduna almisk udgoonka dee miskiga adyabadiiba waliba kii janno ah maha dee fiha maa laa caynu ra'ate inuu yahayba weeye wallahu subxana watacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk